weli waxaan ku jirnaa taxanihii ama caddayntii jawaabtii aanu siinaynay qaar ka mida qoladii doodaysay oo yidhi yaa suufiyada ama qubuuriyiinta gaalaysiiyey oo culummaa toddobaadkii hore waxaan soo marnay saddex shiikh ibni baaz oo caalim weyne culamaa almuslimiin ka mida raximahullah ullah ninkii yaqaanaa yaqaan oo muftinkii muftigii xarameynka ahaa qayb badan oo hadalkiisa ku saabsan oo uu kaga hadlayo cudur biljahli waxa la yidhaah goormaa qofka loo cudur daaraa goormaanse loo cudur daarin oo uu ka hadlay nimanka maanta jooga ilaahay kheyrkii u yeedhanaya kitaabkii allana hor yaallo xadiidkii nebiga maqlaya muslimiin ku dhex jira tawxiidkii maqlaya shirkigoodana ku adkaystay kuwaasu cudurdaar ma lahan bu waxaana ka mudnaa labada waalid ee nebiga in loo cudurdaaro oo xukumaya inay mushrikiin yihiin waxaan kaloo hortiina ka akhriyey kitaabkii caalimkii weynaa reer yeman imaam sancaani oo isaguna sheegay inay yihiin mushrikiin qubuuriyiintu haba dhibsadaan murji'adu haba gubtaan hadday rabaan culammadii muslimiintaanu sheegayna culimmada muslimiintu ma takfiir iyo khawaarijba maya laakiin xaqaaba sidaasa shirkiga dadka caqiidada ka dhigtay ee ku cibaadaysta ilaahay kheyrka u yeedhanaya imaam sancaani wuu caddeeyey inay mushrikiin yihiin weliba wuxuu sii raaciyey haddaad tidhaahdo kuwan waa ashahaadanaya oo kuwii hore ma ashahaadanayaan ashahaadada waxay ka reebaysaa qofka inuu ilaahay u shariig yeelo masaaliki lmushrikiina min qablihim waddadoodii bay mareen buu yidhi sancaani waxaan codkiisa idin maqashiiyey oo hadda nool caalimka muslimiinta hadda nool sheikha loo yaqaan saalex fawsaan ibnu fawsaan oo hadda xarameynka ku nool hadduu noolya wuxuu yahay fa haaulaa'i laa yucdaruun kuwa jiilaani iyo u yeeranayuuxuseyn walbadawi laa ilaaha ila allah la dhahaya tanaaqaduu waa iska hor yimaadeen buu yidhi walaa yucdaruuna biljahl laysuu bimuslimiin muslimiinna ma ahan culimmadaasu waa culimmada hadda saddexda shiikh waan toddobaadkii hore een hortiinna ka akhriyey qaar kutubay qoreen qaarna codkoodaan idin maqashiyey maanta waxaan idiin wadaa duri nadiid waa kitaabkii imaamkii caanka ah reer yeman ashawkaaniy waxaan kaloo sida ibnu taymiya ullah kitaabkiisa ahaa alfurqaan bayna awliyaai araxmaan wa awliyaai ashaytaan waxaan kaloo u tegi doonnaa shawkaani qudhiisa oo ka hadlaya culimmadii gaalaysiisay dadka ilaahay keyrkii u yeehanaya culimo badan buu tirinaya ah, markaan dhammeeyo marka su-aal baan adinka iyo dadka kaleba weydiin doonaa dadkan dhegaysanaya ayagu waa mustamiciin laakiin caddayntii baa nala ka raba markaan caddayna kadib kuwii u doodaya yaa gaalaysiiyey annagu dadkii gaalaysiiyaan keenne iyaga waxaan ku odhan doonnaa yaa islaamiyey keena hal shiikha muctamara ah, oo dadka awliyada caabuda ku tawasula meydka qabuuraha ku dawaafa waa soo naqaanaa kulligin asuufiya hal shiikhoo yidhi waa muslimiin hal marka waxaad garanaysaan been ummadda lagu shubay inay tahay irjaac in waxba diin looga dhigo iyo wax ilaahay diiday subxaanahu wa tacaala waxaan bilaabayaa culummadii kitaabkan shawkaani duri nadiid baab dhan ayuu u baabaystay kalaamu alculamaa'i fii takfiiri man cabada gayr allaahi subxaanahu wa tacaala culummadu waxay ka yidhaahdeen buu yidhi gaalaysiinta kuwa ilaahay kayrkii caabuday hadduu magan galo ama baryo ama ku tawasulo waa nooc cibaadaha uu siiyey wa dhegaysa shawkaani wuxuu soo qaatay kow qaala shaykhu lislaamiyi taqyudiin waa ibnu taymiya fi liqnaac kitaabka iqnaac la yidhaahdo wuxuu yidhi ina man dacaa meyitan ninkii qof dhintay u yeerta wuxuu doonaa qofkaa dhintay ha ahaado ama weli ha ahaado ama sheekh ama qofku doona ha ahaado wain kaana haba ahaado qofkaa loo yeelanayo min alkhulafaa'i araashiduuna khulafadii raashidiinta abubakar iyo cumar iyo cudmaan iyo caliy mid ka midaba ha ahaadee qofkaa u yeelanayay fa huwa kaafir waa gaal buy warkaas warkii ibnu taymiya waay kitaabka aliqnaac buu ku yaala waxaana soo raran ka waramaya shawkaani oo kaan akrinaya hadda waa duri nadiir wa qaala wuxuu yidhi abulwafaa waa shiikh kaloo haddana soo qaad koo horta ibnu taymiya xagga dhigay ninkii cidaan allahan u yeerta qofku u yeeranayo khulafaau raashidiin baa ha ahaadee waa gaal buu khulafaau raashidiin waa afartii waa wada naqaanaa jannada loogu bishaareeyey afartuba mid ka mida ah ka fadli badan uways sheekh nuur jiilaani ooyahay kulli isku dar abubakar baa ka fadli badan ninkii u yeerta waa kaafir shiikhulislaam ibnu taymiya waa macruuf culammada muslimiinta iyo dadka muslimiinta way yaqaanaan ixtiraam bay u hayaan qabuuriintun way necab yihiin waana wax lagu yaqaano ahlu shirki ahlu shirki wax lagu yaqaano waa inay nacaan ahlu tawxiid marka horeyna toddobaadka hore waxaan idiin soo hormariyey culimmadu deliil ma aha yaana mar labaad ku qaldamay culimmadu deliil ma ahane deliilkii bay markii la deliilsanayo ayaa culimmada la weeshaday yaa kula qaba ilaa ninkii noo yimid oo su-aashana weydiiyey wuxuu yidhi yaa idinla qaba inay qabuuriyiinta ama suufiyada mushrikiin yihiin xiddii nala qabtay baan keenaynaa marka saddex shiiqoo horena waa sheegnay kuwo kalena waa soo wadnaa waana arki doontaan suufiya lafcad inay toobin ku hayaan iyaga iyo kuwa difaacaya adaa allah almurjia wa qaala abulwafaa ibnu caqiil kitaabkiisa fi lfunuun wuxuu ku yidhi markuu aad uga soo hadlay awdaacdii shareecada la degsanayo wuxuu yidhi wahum cindii kufaar bi hadihi alawdaac waxaana ay degsadeen caqiide ka dhigteen xaggayga gaalay ku yihiin midla maxay gaalo ku yihin tacdiibu alqubuuri qubuurta oo la weyneeyo wa khitaabi almawta bilxawaa'ij bilkhitaab in lala hadlo almawta dadkii dhintay bilxawaa'iji baahida iyo danta loo sheegto sheikh hebelow abaartii baa laga bixi waayey xoolihii waa caana yareeyeen dantigii u sheeganaya nin meesha ku aasan haa waxa weeye abaar baan ka bixilaanay rabbigaa nooga soo bari buu ka wada ee uu ogyaha isagu inuusan awood lahayn waa intii abujahlu abujahal markuu rabo ilaahay inuu baryo sanadkuu sii bari mariy kana wuxuu leeyahay xoolihii waa yaraadeen ilmihiisaas cudur baa ka bixila shiikh hebelow awowow haadaa huwa almushrik kaas way kan ka hadleen wuxuu yidhi marka wa khitaab in lala hadla almawta dadkii dhintay loo sheegto bilxawaa'ij baahida iyo danta loo sheegto wakutub in la qoro aruqaac fiiha ruqaac waraaqaa loo qorayo ma maqasheen aw barxadle aw barxadle wuxuu ku aasan yahay waa shiika loo aw barxadle maa shiikh abaadir muuse way isulkawneyn maa sheikh abaadir muuse wuxuu ku aasan yahay magaalada haraw waa ninka qaar ay ku heesaan soomaalida fanaaniintooda ku heesaan oo yidhaahdaan yacni wixii la waayey shiikhii loo erganayo abaadirow soo uruuri caashaqa kee dhaaan micnaha baadidii la waayey baa loo cuskadaa markaasuu keenaa bay yidhaah abaadir muuse meeshiisa ruqxaa lagu rida waa tegayaa qofka mushriga ee danta kale inuu qabriga baryo waxaa jooga muriidi saadinkii qabriga u shaqaynaya waraaqaa meesha iyaal cad qaliya waraaq baa lagu dhiibaya baahidaada qor baa la dhihi subxaan allah markaasuu qorayaa hadduu wax qori yaqaanba dhibkuu sheeganayuu qoraya markuu qoro adkaar ay u sheeganayo qaar waxaas dhehmadii meel duleeshoo qabriga loogu talagalana ka dhex geli uga tuur farriintii waa dirtay yaa loo diray sheekh meesha ku aasan innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waa kufri aan loo dayin wa oo waxa hadda suudaan lagu sameeyey qabriga burci ninka la yidhaha burci laakiin dad badana ma garanaya wa kutub in la qoro alruqaac fiiha ruqca lagu qoro yani walaaqanta la qoro derbiga looga dhejay ama qabriga lagu tuuro oo maxaa lagu qorayaa yaa mawlaaya sayidkaygiiow ifcal lii kada wa kada sidaa iyo sidaa ii samee ow amase ilqaa alkhuluq waxaa lagu tuurayaa yacni qayb ka mida gobol dharka ka mida da waa lagu soo akriyey cala ashajarati geed salkii baa lagu tuuray waa geed laga barakaysto qabri maaha waa geed waana buuxaan dhulkana waa laga helaa meelo badanna waa laga hela galbeedka waxaa jiri jiray lebi la odhan jiray magac buu lahaa lebigaas haweenka dhali waayeba mayrax ku xidha mayrax magaalada jamaama wadaadadu waxay ka jireen meygaag geed meygaaga loo yaqaanay abaay faadumo magaalada jamaama duurkeedu ku yaal habraha aadi jiray jimcaha ku soo bundurta maalintaa meesha ku soo hadreeya eh, gambadooda ku soo xira geedkiiba geesaha ka fadhiistaa geedkaa maxaa la yidhahdaa abaay faadumo waa geed geedkii macbuud buu isu bedelay waa wahan inahay waxaan saaraanu geed kale oo nooca loo yaqaana yaaq yaaq waa geed sal weyn oo aada u ballaaran oo ku yaalla meesha badda iyo webigu iska gelayaan magaalada googweyn waxaa ku aasan waa beer xataa waxaa la yidhi toddoba shariif baa ku aasan sabca ashraaf baa loo yaqaan dadka reer jubbooyinku way garanayaan sabca sharaf waxaa laga wadaa toddoba shariif oo ingiriiskii ka soo carartay waaduu ingiriisku dhulkan maamulayey gumaysigii ayaa iyagoo meesha fadhiya waxay arkeen ciidamada ingiriiska soo yaacaya hal mar bay ilaahay tuugan dhulkaa laqay toddobadii shiikhba dhulkaa laqay tusbaxoodii kirligii jelmadii ay wateen tusbixii hangoolkii ushii geedkaanay noqdeen baa le geedka marka meelo waxaa ku yaala fara kaas qusbixiisii waa kaas waa ubadii biyaha waysada ku watay kaasa waa kudhihi waa jalamadiisii iyo yaaqa waa aragtee meelo badan baa iska kuuskuusanta geedka qaybta hoose waxaad moodaa rinji madow in la mariyey sida subag loogu waday iyo bun yaaq waa yaaq abujahl waa ka lita abujahal geed yaaq waxba kuma shumanba indhala-aanta iyo jahliga jira intuu leegyaa fiiri toddobadii meeloo ay ugu talagaleen bini sabca sharaaf toddoba meel baa la wareejiyey nin odayaaba ag fadhiyeyba saas tusbax ka siinaya dalow dalow dalow meeshaan ku soo maray shiikh balwaran waran baa meeshaan ka waran sabca sharaaf waa ziyaaran miyaa tahay kulaa wuxuu ii malayay mid meesha yimid asaga wax siinay maya meeshaan marayey baan ku iri laakiin toddobadii aawe waa kuwaan bu ihi sharif hebel magacyuu u sameeye sharif cabdalla sharif xuseen baanuur aa magacyuu u samaynaya dhulkaa la qaybiyo beentaa waaya aniga kaasaas ii fiiriyo adi horta wax beentaa waaya dhaha ma arag kula beenloo waata meeshu ka kacmaarni iska dharaas toddoba waxaa la yidhaha dhulku laqaniyahu ma jiraan ilaahay ka baq toobadkeen warkaaga ma raba yuriniyo sidii baan uga tegay laakiin meeshaan marayay inaan soo arkaan rag wax badan baa la sheegay geedkii waa laga barakaystay surad baa lagu daadiyey waa lagu dawaafay wax badan baa lagu sameeyey weli markii ugu dambaysana weli waa taagnaa waxyaabahaasoo kaleu sheikhu ka hadlaya wa ilqaa in lagu tuuro alqura yacni gabal cad mala ah amase wax untaasoo kale lagu cibaadaysanaya cala shajara geed dushiis iqtidaa'an iyadoo lagu dayanayo biman cabada allaata waalcuzaa awalwafaa baa sidaa odhanaya kuwii laata iyo cusaa caabuday bay ku dayaydeen soo gudub sheekh saddexaad ibnu qayim aljawsiya raximahu llah fii ikaafati lahfaa kitaabkiisa la yidhaahdo fii inkaari tacdiimi alqubuuri lagu inkirayo weynaynta qabuuraha in la caabudo waqad aala alamru bi haaulaai almushrikiin magaca uu siiyo waqad aala alamru arrintu waxay ku soo biyo suratay bi haaulaai almushrikiina mushrikiintaas ayay xaaladii ku soo kusoo biyashubataysay u socotay ilaa an sannafa bacdu gullaatihim ilaa ay sannifeen ay sameeyeen amase qoreen weeye bacdu gullaatihim qaar iyaga kuwoodii gullaaddaa ah ka mid a ah. kitaaban kitaab oo samnaahu ay ku magacaabay manaasiku almashaahid manaasik waa cibaado manaasigta xajkaa dhaqaana manaasiku lmashaahid kitaab la yidhahduu qoray buy walaa yakfaa kama qarsoona annaha ma qarsoona dheh anna haadaa arrinkan inuu yahay mufaaraqatu lidiini ilislaam ka faaruqu diinta islaamka laga faaruqay mar haddii ilaahay keyrkii la caabuday wa dukhuulun iyo gelid la galay fii diini cubbaadi alasnaami diintii kuwii asnaamta caabudeeyey warka ayaa yidhi ibnu qayim aljawsiya waa ardaygii ibnu taymiya kitaabkuna waa igaasatu lahfaan raadiya magaaladu yaalla majalladiisa adin sheegaya waxaa weeye majallada koowaad safhada boqol sagaashan iyo toddobo warkiisaasaa ku yaala waa diintii asnaamta kuwa caabudayey buuri asnaamta kuwa caabudaya ma muslimiinba maya warku waa cad yahay ninkii rabaa ha fahmo ilaahay oga keeno kuwa inuu islaam u yaqaan ninkii doonana ha isindha tiro waa war wahaabiyo waa hada haduu rabo wa qaala wuxuu yidhi waa ibnu taymiqayim laftigiisuiyo fina wa haada aladii arrinkan ashaara ilayhi uu shiiku sheegayo ou idinka kitaabka qoray huwa ibnu lmufiid ninkaa way qullaada ahaa suufiyada kitaabka qoray ee la odhan jiray manaasiku lmashaahid ibnu mufiid ninkaasu ka wada wa qaala wuxuu ku yidhi kitaabkiisa kale fii annahri faaiq iclam ogow buu yidhi ibnu qayim iljawsiya odhanaya anna shiikha qaasiman shiikh qaasim la yidhaahdo qaala inuu yidhi fii sharax kitaabku markuu sharxayay durir ilbixaar wuxuu yidhi ina nidra nadarka nadara alladii nadarkaasoo yaqacu ka dhaca fii akthari alcawaami dadka badankiisa juhalada ah bian yaatiya inuu yimaado oo kale ilaa qabrin qabri buu imaanayaa qabrigaasoo bacdu sulaxaa'i saailiin saalixiintii qaar ka mida qabrigoodii qaa'ilan wuxuu odhanayaa yaa sayidii fulaan sayidkii hebel ahaayo in rudda haddii la ii soo celiyo haa'ibii qofkii iga maqnaa ama maal ka maqan ama qof ka awomay haddii la ii soo celiyo ow ama sacuufii la caafiyo dheh uu caafimaado mariidii kii iga jiranaa falaka adigu waxaad leedahay ninkii qabriga ku asnaabu sheegaya min adahabi xagga dahabka aw ilfidati ama fidada awba shumac baad leedahay aw zayd ama zayd saliid aan keenayo qabrigaaga marinayo ama siinayo nimankan qabriga u adeegay kada intaa wax leeg haadaa baatilun ijmaacan bi baatil weeye si laysku raacsan yahay ilaa an qaala ilaa uu ka yidhi shiikhani wa minhaa arrinkaas waxaa ka mid a dannu in la maleeyo ana almayita qofkan dhintay yatasarafu fi lamri yatasarafu inuu maamulayo ama kawnkan arrintan fil amri caalamka wax ku maamulay tasaruf inuu leeyahay ayay moodayaan wa ictiqaadu haada arrinkaasoo la rumeeyana kufrun gaalnimo wey shiikha odhanayaaye waa a'immatu alxanafiya ma aha xataa ibnu taymiya iyo ibnuqayim aljawsiya maaha waa imaamka qaasim loo odhan jiro kitaabkana waa sharxu duri bixaar durari lbixaar wa qaala wuxuu yidhi saaxibu rawd kitaabka arowm la yidhahdo shiikhii qoray warkaa waxaa soo dareerinaya soo taxayahay waa showkaani wuxuu ka waramayaa culammadii muslimiinta ee mushrikiinta caddaysay wuxuu yidhi saaxibu roog ina almuslima qofka muslimka ah idaa dabaxa lilnabiyi hadduu nebiga wax u gowraco calayhi salaatu wasalaam aada fiiri qof muslim ahaa hadduu nebi maxamed u gowraco kafara waa gaalow arrintu arrin fududbu maaha masaladu masale fudud ma ahan dabiixa waa marka hore inuu yaqaan inay cibaado tahay hadduu ilaahay kayrkii u gowraco iskaba dhaafay nebiguu sheega nebiga waa a'immatu shaaficiya mid ka mid a ah. warkana waxaa soo qaatay oo kitaabkiisa oo ku soo qoray durun nadiid duru nadiid wa haada alqaa'ilu midka shiika sidaan oranayaaye min a'imati shaaficiya a'imadii shaaficiyada wa idaa kaana lisayidi rusuli kufran sala allahu calayh wasalam haddii loo gowraco sayid rusul waa nebiga calayhi salaatu wasalaam la nebigu cibaado ma leh waa addoon salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi qul innii laa amliku linafsii daran walaa nafca u sheeg nebigow dadka naftayda dhib iyo dheef midna uma awoodo ilaa maa shaa allah wixii alla ila maaga mooye walow kuntu aclamu lgayba gaybka qarsoon haddaan ogahayna laistaktartu min alkhayri wanaaggaan badsan lahaa wamaa masani suu xumaanna ima taabateen in ana ma ana anugu ma ahi wey ilaa nadiirun wa bashiirun liqowmin yu'minuun waxaan ahay mid digaya oo u bishaaraynaya ciddii xaqa rumaynaysa idan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa afdalu alkhalq wa sayid rusul wa khayra alanaam salawaatu ullaahi wasalaamuh calayhi maca dalika ma dhaafsiisno inuu yahay addoon wuuna ka digay xadiidkii waad garanaysaa bukhaari ku sugnaa laa tadruunii kama adrat inasaara ibnu maryama inamaa ana cabdun faquuluu cabdullaahi wa rasuulu ha igu xadgudbinina ammaanta iyo buunbuuninta ha iga badinina sida ay ammaanta uga badiyeen nasaarada ama kiristanku nebiyullaahi ciisa inamaa ana anigu waxaan un ahan cabdi baan ahaye faquuluu waxaad tidhaahdaan cabdullaahi wa rasuuluhu muxuu iska ilaalinaya in ammaanta inta laga badiyo laga badiyo laga bado la caabudo waa dhacday maanta yaa mustajiir ajirnaa min annaar nebigaa laga wadaa calayhi isalaatu wasalaam yaa mustajiir kii la magan gelayayo ajirnaa min annaari naarta naga badbaadi yaa khayra alanaami waa nebiga sala allahu calay wasalam nebigu naar cidna kama badbaadin karo cidna ma gelin karo waa addoon salawaatu ullaahi wasalaamu calayh gabadhiisu wuxuu ku yidhi yaa faatima bintu muxammed saliinii min maali maa shi'ti innii laa ugnii canki min allaahi shay-a maalkayga iga weydiiso wixa aad doonto anigu ilaahay xaggiisa waxba kaagama tari karo wuxuuna barayaa inuu addoon yahay sala allahu calayh wasalam weliba wuxuu ka soo bilaabay quraysh oo dhan bani cabdimanaaf oo isbadbaadiya ilaah xaggiisa waxba idinkama tari karo bani haashimow bani cabdilmualib adeerkiisa cabbaas kadib gabadhiisa faaduma inii laa uhnii cankum min allaahi shaya ilaahay xaggiisa waxba idinkagama tari karuu yidhi sala allahu calayh wasalam mid hadda joogana muxuu yidhi yaa khayra alanaami maali laa ajidu man aluudu siwaaka cinda xuduudi xaadidati alcanimi burdahay ugu taallaa mushrikiinta yacni yaa khayr alanaam waa nebiga calayhi salaatu wasalaam ama yaa akrama alkhalqi saasaa ku taala yaa akrama alkhalqi maa li laa ajidu man aludu siwaaka maxaa igu dhacay ma helayo mid aan magan galo adiga mooye weliba goorma marka masiibada weynu dhacdo qiyaamaha oo kale adaanku magan galaa rasuulkii rasuulkiibuu magangelaya mid kaloo magan galaba maba la yimi warkaasu soo macadda in nabiga la gaarsiiyey xad ilaahnimo oo la dhaafiyey xad addoonnimo iyo nebinimo calayhi salaatu wasalaam biabi huwa wa ummi salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayh halkaa fiiri marka wuxuu yidhi idaa kaana lisayidi rusuli haddii nebiga oo ahaa sayid rusul loo gowraco kufran cindah agtiisa siiqaas ay gaalnimo ka tahay fa kayfa bidabxi ka waran haddii loo gowraco lisaa'iri alamwaat dadka kale saalixiin iyo awliye iyo awowayaal iyo haddii nebiga loogu gowraco taqarub alle loogu dhowaanayo cibaado laga dhigto oo dabiixa ligayr illaahi kufri u yaqaano sheikaasi ka warama buu yidhi wixii kaloo cid kale loo gowraco weli waxaan ku guda jirnaa inaan caddayno qubuuriyiintu inaanay muslimiin ahayn haddaanay ahayn marka maxaa kuu soo baxaya wax kale kuma yaallaan ilaa inaad ku tiraahda mooye lakum diinukum waliya cibaadadaadaad ka goosanaysaa tawxiid baad ugu yeeraysaa walaalnima meesha ka baxaysa khiyaari maa meesha caqiidatu tawxiid waaye caqiida tawxiid iyo caqiidu shirkina isku meel ma galaan haba karaahsadaan kuwa karaahsanay kuwaa jira shirkiga dhexad laakiin mushrig in la sheegsheega aan ogolayn maalin walba mushrigun maxaa loo sheegay maxaa laga rabaa maxaa laga rabaa maxay tahay ninka raacadu wallah wixii nebi maxamed uu ka rabay baan ka rabnaa nebi maxamed muxuu ka rabay ahlu shirki inay toobad keenaan ilaahay waxidaan hadday toobad keeni waayaanna ilaahay dhulka ka sifeeya subxaana wa tacaala laakiin shirkiga ha jiro ha iska joogo anna aan iska joogo caasho madaxaan hanno qofkaas waxma rumayn beenaalo wey maxaa yeele shirkiga in la naco waaba diinba culammadu waxay yidhahaan ridaa bilkufri kufran gaalnimadu inay iska joogto haddaad u bogto ood jeclaato laftigeedaba gaalnimaa waa in shirkiga aad nacdo haddaad shirkiga nacdan nin baa xambaarsan kii baad isku dhacaysaan oo kala fogaanaysaa tawxiid baad ugu yeeraysaa khayr baa la rabnaa haddaan loo sheegin oo loo caddayn ma waxyi baa soo degay ma nebi kalaa la sugaya maya yaa u caddaynaya nimankan rufeeci iyo qoryoole caabuday yaa u caddaynaya kuwan jiilaaniya uweysax u gowracaya ku tawasulay ee iska soo caytamaya maalin walba odhanaya wahaabi waalanba wahaabi waalan internetka qaar iisoo dhigaan nabi maxamed baa sidaa la yidhi marka baa ku ah, wahaabina ismaba aqaanba muslim waa shars wahaabna ilaahay sifaadkiisa waa magacyadiisa mid ka mida ah, subxaana wa waxaan akrinaynana waa qur'aan iyo aayaad ilaah iyo xadiid nebi inay toobad keenaan baa dan ugu jirtaa ah, hadday waaliu yaqaanaan alla keliya halla tuugana ayagaa ka cabbay waa intii mushrikiintu ay ku yidhaahdeen aynaa la taariku aalihatina lishaacirin majnuun ma ilaahyadanadaanu uga tegaynaa gabyaa waalan oo ay ka wadaan nebiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh wa qaala ibnu xajar ibnu xajar alcasqalaaniyi waa wada taqaanaa fii sharxi alarbaciina lah kitaabka arbaciinka isagu uu qoray arbaciina nawowi maaha arbaciina ibnu xajar alcasqalaaniyi uu leeyahay ayuu wuxuu ku yidhi man dacaa hayra allah ilaahay cidaan ahayn ninkii u yeertay fa huwa kaafir meeqashiik baan marayna ibnu taymiya abulwafaa ibnu qayim aljawsiya imaam qaasim saaxibu rawd oo kitaabka rawd iskale imaamta aimada shaaficiyada ka mida ah. iyo ibnu xajar alcasqalaaniy toddoba shiik baan maray waqaala shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah wuxuu yihi fi risaalati siniya kitaabka la yidhaha anna kulla man hala mid kastoo ku xadgudbay quluwi ku sameeyey fii nebiyin nebi ow rajulin saalix ama nin wanaagsan oo saalixa ku quluwi ku sameeyey u yeertay wa jacala u yeelay fiihi shaksigaas ama nebigaas ama weligaas nawcan min alilaahiya nooc ilaahnima yani baryo magangal isudullayn haddaad mar siiso dee ilaahnima mila sidii isagaa fasira sida oo an yaquula inuu yidhaahdo yaa sayidii fulaan sayidkaygii hebel ahaayow akifnii iisoo gurmo akifnii waa maxay iisoo gurmo akifnaa yaquud madad iyo jiilaani bay dhaheen mushrikiintu wax qarsoon maaha waa ku dhawaaaan akifnaa noo soo gurmo yaaquuf alacdam ay ka wadaan sheekh cabdulqaadir jiilaani madad yaa jiilaani horaan u soo aragnay toddobaadkii hore ibnu baas wixii uu ka yidhi lalama cibaadaysanayaa mushrikiin bu xataa nin baa su-aal soo weydiiye wuxuu yidhi hal masaajid baa ii dhow nin saas rumaysan baana tujinaya see yeelaa ha ku daba tukan bui fatwadiisa halkaanan ka akrin ilaa laga helayo nin alla keliya caabudaya muslima weliba kuwa madad yidhaahda madad aakidna yaquuf yidhaahda imaam mushriga in lagu daba tukada ma banaano yidha mushrig ninbuu ku xukumay haba isinba tiraan kuwa isinba tiraya